بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabu majaalis الsucudaat wuxuu baab yahay fadhiga wadooyinka la fadhiisto xadaanaa <clears throat> cabdاlcaziiz ibn cabdilaah cabdاlcaziiz ibn cabdillaahi اluweysi qaala xadaanaa sulaymaan ibn bilaal الtaymi can ilcalaa bni cabdiraxmaan can abihi cabdiraxmaan bni yacquub can abi hurayrata ana anabiya sala allahu calayh wasalam nahaa ummadda wuxuu ka reebay can ilmajaalisi fadhiyaal buu ummadda ka reebay bisucudaati wadooyinka la fadhiisto meelaha wadooyinka ayb asucudaad waa jamcu sucud sucudkuna waa jamcu saciid idan marka waa jamcu jamc saciid baa mufradka ah mufradka waxaa yaa lagu jamciyaa sucudkaasa waxaa lagu soo jamciyaa sucudaad ida marka waa jamcu jamci sida inaa ba waxaa lagu jamcinhayaa aaniya haddana awaani baa lagu jamcinhaya idan saas wey wadooyinka marka in la fadhiisto nabigu umadda waa ka reebay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka la layashuqu calayna aljuluus fii buyuutina la layashuqu waxaana dhibhaya calaynaa dusheeda aljuluus fadhi inaanu iska fadhiisanno oon haweenka iskala sheekaysanno fii buyuutina waa nagu adagtaa guryaha naga waagu markuu beriye ilaa qoraxu ka dhacayso guryahaas ka jooga oo bannaanka yaan la aadano meelaha barxadaha yaan la fadhiisanin yaan la sheekaysanin oo nagu culusta carab baanu nahay nabi maxamed wax soo reeb qaala rasuulku wuxuu ihi fain jalastum haddaad fadhiisataan ood waddooyinka meelaha barxadaha tagtaan fa actuu siiya almajaalisa xaqahaa meelaha fadhiga ah xaqooda siiya meel kasta xaq bay leedahay qaaluu waxay dhaheen wamaa xaquha yaa rasuul allah xaqeedu muxuu yahay qaala wuxuu hi ijlaalu saa'ili ninka saa'ilka wadada la tusa wey nin baa kuu iman aan waddanka aqoonin meel heblaayo awey dukaanka hebela awey wadda heblaayo waa hebel xaggee degan yahay inaad tilmaantada rabaa ayib qudaam lagaa yeeli maayo gudaam kaa socon mayso waa inaad tilmaantada lagaa rabaa ayib idlaalu saa'il dadkan sawaaxiliga dhex joogna kenyaatiga aad bay ugu ficayan tilmaanta marka adoo aad meel garanayd wax weydiiso si toosu kuu tilmaamaya soomaaliya laakiin bar baa ku lugeyn oy ku adag tahay inuu yidhahdo wixii ma aqaan garan maayo dayib sida dhaqankii qaateen ree xijaasu kaaliisu kugu noqon qudaama wax kasta horay horey sooma dhamaato waraa wax kudhe arki maysid waraa iyo khalfe iyo ma jirto waa un gudaam horay soco ayib lama ogola warka asaga idlaalu saa'ili ninka saa'ilku waddada la tuso la tilmaamo waa xaq ay waddadu leedahay wa raddu salaami salaantoo laga jawaabo assalaamu calaykum ka jawaab ruux salaanta xaqiisa waqadu alabsaari iyo dhaho la laabo oon ummadda meesha maraysa iyo dumarka iyo haweenka aan la daawanin hoos dhowr foorarso ayib waalamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar samahoo laysfaro oo lays amro iyo xumuhu ummadda laga reebo hebel afaariisaan u geli maayo iyo waa afaara interes iyo waxaa socon mayso waa inaad ruuxta ruuxan waa baatil jooji waxan waa waajiba samee idan marka waxaad aduguna danayso bannaanka iskaga laydhso laakiin waajibkii diiniga ku saarana fuli dembinaysu meesha kaa soo raacina haweenkii cawraadkood ha daawanin xadaثna mxamed ibn cubaydillaah ibn yaziid albaqdaadi saduuq qaala xadaثna daarawardi cabdاlcaziiz ibn moxamed waa taqaana daarawardi can zayd ibn aslam can caطاء ibni yasaarin can abi saciidin اlkhudri qaal ana الnabiya qaala nabiga ilaahi wuxuu yidhi iyaakum wاljuluusa fi طuruqaat war iska ilaaliya fadhiga aad waddooyinka fadhiisanaysaan qaaluu yaa rasuul allah maa lanaa buddun kama maarno way warku soo gaabi min majaalisinaa fadhiga iyo meelaha kabdhoodkan ku shiro kama maarno ma din karo maxaa yeelay nataxadau fiiha waa ku sheekaysana way noogu baxdaa hawshaas xumaana nagama ah faqaala rasuul lah ama idaa abaytum haddaba haddaad diiddeen inaad meeshaa fadhiisato ama wax kale haddaad diiddeen acu ariiqa xaqa wadada xaqeeda siiya qaaluu wamaa xaqu ariiqi ya rasuul allah qaal hadu lbasari aragoo la laabo weyo cawraadka muslimaadka aadan fiirinin wa kafu ladaa iyo dhibka ummadda laga daayo horartadaadood ceshato dhib la-aan meesha ku fadhi kafu ladaa gacantaadaod xaslatood ka adkaato wey iyo afkaada iyo adinkaada cidna dhibaa u geysan ayb wاlamru biاlmacruufi wاnnahyu can اlmunkar baabu man adlaa rijlayhi ila albi'ri idaa jalasa wa kashafa can isaaqayn wuxuu baab yahay ninkii intuu ceel dul fadhiistay lugaha ku laalaadshay adimaha ku ritay labada dhudhunna baneeyey marada ka fayday saaqaynka xadaanaa saciid ma bannaan tahay wey bimacnaa haddaad nin culamo aad tahay ama nin weyn oo akhyaar aad tahay ceel haddaad intaad dul fadhiisato aad lugaha ku lalaatato maradan aad xoogo yar xayatood inta dhudhumaha aad bannayso iyo adimaha ma dhib baa jira mise waxaa lagu odhan murwaadi baa kaa dhacdo bilaa akhlaaq baa tahay laguma soo tarbiyaynin tii u bukhaari ka hadlaaya xadaanaa saciid ibn abi maryam saciid ibn alxakam ibn abi maryam qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfar gundur can shariik bni cabdillaahi الnaqci can saciid bn musayib can <clears throat> abi muusa alashcari qaal kharaja الnabiyu nabi maxamed baa baxay yowman maalin maalmaha ka mida ilaa xaa'idin beer buu aaday beer ayuu aaday min xawaa'id ilmadiinati madiine beeraheeda timirtaa ka mida ee deyrka lahaa lixaajatii dantiisuna aanu nabigu inuu ku kaajo ama soo dalagoto u aaday wa kharajtu anna waan baxay haddaan ahay abi muusa fii aaarii raadkiisii baan baxay dabaqalay raadkiisi nabiga qaada sal slam ama fii irihi yacni caqibahu aniga aarihii baa ii qora dhiba mala isku mid wey ama nebi maxamed baan raad qabo waa ka daba tegey ama gadaashii baan baxo markuu nabi baxa anna aan ka daba baxay waa isku macnowe falama dakhala alxaa'ia nabigu markuu beertii galay jalastu waxaan fadhiistay calaa baabi baabi alxaa'id albaabkii beertu ay lahayd ee laga galhayey meeshii kadinkii baan fadhiistay wa qultu waxaan is idhi bui la akuunanna ahaada alyowma maanta bawaaba anabiy waardiya nabi maxamed u maanta noqonaya marba hadduu nabigu iisoo galay meel beeroo xidhan oo albaab leh intuu nabigu meesha ku jira anaa waardiye ka ah carwo kaas yaa soo gala ayb walam yamurnii nabigu ima farin bu inaan bawaab noqdo inaan anugu meesha qabsado oon dhaha car meesha yaa soo galay cid ka ahayn iyo nebi maxamed oon meesha anugu noqon eh, ninkii xaajibka ahaa nabigu ima farin lakiin waxaynu soo maray inuu nabigu faray salawaatu wasalaamu caleyh ayb idan riwaayadan sheekh waxaa la infiraaday buu leeyahy shariik bn cabdillaahi naqaci eh, waxaana jirta axaadiis lagu inkaray fii xifdihi shay baa ku jira ruwaadda intooda kale xadiidka warisay waxay sheegahayaan in nabigu faray oo yidhi bal albaabka taagnow oo cid aan anugu iisoo geli nawowi iyo xaafadku waxay ku jimcinayaan marka hore nabigaa faray salawaatullahi wasalam aleh oo yidhi intaan bal aan dala gudanayo een kaadadii hawleenka dhammaysanaya celi nabigu markuu dalihii soo gutay oo soo kaco ceelka yimid amarkaa dambe waxaa iska qaatay abi muusa wuxuu is yidhi haddii marka hore nabigu i ku yidhi hadduu dantiisu soo dhammaysto meel cidlaa u iska fadhiyana waardiyeba sidaadaba labada amar baa kala jirtay mid nabi maxamed baa amray markuu nabigu dana gudanay midna asagaa isxilqaamayoo marba wardiya haddana waardiye noqo saasay ku jamciye waana macna macquul ah, shekh ibrahim lakin waxaa dhan yeeli maaye walam yamurnii lafdiga waa ziyaada min shariik bni cabdillahi nakaci wahiya mima unkira calayh saasuu sheekhu leh albi ama jamci ama jamcin ka soco muhiimaddu waxaa weeye saxaabiga meeshaas ayuu ka ahaa waardiye fadahab anabiyu nebi maxamed baa tegey markuu baarti galay faqadaa xaajatahu dantiisiibuu soo dhammaystay wa jalasa nabigu wuxuuna fadhiistay calaa qufi اlbi'ri ceelka karkaarkiisi qufiga asalkiisu waa meesha taagee adag baa laha dirida ah ee digaandigta ee sarreysa layihahdaa hadda qufiga waxaa loo jeedaa ceelka markuu afkiisa uu saas yahay ama wareegsan yahay ama afar ama murabac bay yahay waxaa lagu wareejiyaa dhoobo ayaa lagu wareejiya markii reemiyi la yahay ayib haddii tuulooyin la joogana hadee dhagax baa lagu wareejiyaa iyo shamiito iyo se in daadka iyo qashinka iyo siigaduba aysan biyaha u daadanin marka wuxuu ku afgaaraabaa qufiga la yidhahdaa waxaa kaloo qufiga loo isticmaalaa dambiisha lagu adeegtaan waa la dhaha dhiba ma lehe almuhim nabigu wuxuu fadhiistay karkaarkii ceelku ku fadhiistay wa kashafa can saaqayhi labadan u dhunna ka qaaday wa dallaahuma labadii saaqayn nabig wuxuu ku raaracshay fi lbi'ri ceelka ceelkabuu nabigu halkan ku fadhiistay idan lagu hela waa lalaatiyey afka ceelku ku lalaatiyey fa jaءa abu bakrin baa yimid radia allahu tacaala canhu liyasta'dina calayhi liyadkhul markii nabiga la waayey abu bakr nabiga ma moogaan jira markuu masaajidka nabiga ka waayo meelyaa nabigu waa baxay uu soo dabagalay soo raadiyey liyasta'dina calayhi su ida nabiga u weydiista liyadkhula faqultu waxaa dhi br kamaa anta meesha maanta anaa hayste abu muuse haddaan ahay abubakar wax yar halkaa taagnaha dhaqaaqa kamaa anta sidaa tahay waxbaa iska bedeli xataa asta'dina laka ilaana nabiga idan kuu soo weydiiyo fa waqafa abubakar waa istaago annaga lexe nabiga nooga idan qaadi lama rabo xilku nin hadduu qabto ha isdhaqaajin weligaa lambar weyno qaangaar noqo sheekh weynu duub weyn noqodee ku taalla nadaam iyo kala dambayn baad rabaa warmana hadda adigoo cabdullahi bni qays alashcari oo hadda ka yimid yaman oo hadda soo rucleeyey oo sanadka toddobaad soo islaamay haddana in nabi xaad iga idhumaa fi lkaar la yidhi oo lama rabo hawlahaas hawshu nadaar bay u baahan tahay iyo kala dambayn musiibaddaad haysatood muslimiintana maanta waxaa weeyaan kala dambayn la'aan baa jirta nadaamka laguba kari maayo afrikaan baa ugu daran iyo qolyahan somalida geeska afrika dega ayb waa in la kala dambeeyo sheekh musiibo wey arrinta ayada ah fa waqafa waa istaagay abubakar waji'tu nabiya nabigaan u imid faqultu yaa rasuul abubakar yasta'dinu calayk abubakar baa bannaanka taagano inuu soo galo faqaala wuxuu ihi idan lahu u idan soo galdhe wabashirhu biljanna u idan jannada ugu bishaaree hawl culus wey meesha iyada ah fadakhala waa soo galay abubakar fajalasa wuxuu fadhiistay can yamiini الnabiy nabi maxamed markuu saa u fadhiya midigtiisibu fadhiistay xaggu ka fadhiistay midigtiisi yuu saa uga fadhiistay fakashafa asaguna nabigu fiiriyey fakashafa can saaqayhi asna waa faydo wadallaahumaa fi lbi'ri ceelkuna ku raaracshay fa cumar cumar baa asna nabiga soo raadiyey alslama istaagan yahay hore miya dhimala waa isku mid fajalasa can yamiin nabiy iyo haddaad tiraa fadakhala fajaaa wuxuu yimid can yamiin nabi isku macnaba iman nabi maxamed midigtiisi buu yimid iyo nabi maxamed midigtiisuu fadhiistay un wey isku macnay keenaysa dhiban fajaءa cumaru cumar baa yimid faqultu waxaa ihi kamaa anta xataa astadina laka adnaha isdhaqaajin ha nuxnuxsan ilaa nabi maxamed idan kusoo weydiiyo faqaala nabiy idan lahu asna wabashiru biاljanna fajaءa cumaru cumar baa yimid asaguna can yasaari nabiyi nabiga bidiisa u fadhiistay xaggu ka maray mar raba inuu sii fogaado abubakar hadduu dhanka midig qabsaday oo nabi maxamed ku xigo abubakar midig ka sii mar ma yeelin cumar lannu nabi maxamed waa sidaa u dhaxaynaysa wuxuu rabaa mubaashara dhan kal ka fadhiista fakashafa can saaqihi asaguna wuu fiiriy nebi maxamed ee abubakar luguhiba u faydaan asna waa ku raraashay fadallaahumaa fi lbi'ri famtala'a waxaa buxsamay marka ayada ah alqufu karkaarkii meeshii ceelka laga shubaayey biya ee dhisnayn waxaa ku fadhiista abubakar iyo cumar iyo nebi maxamed waa buuxsamay ceelku markaynu af yaraa ka qaadanaysaa meesha iyada oo ceel si weyn uusan ahayn ayb falam yakun fiihi majlis meel la fadhiista ma lahayn marka meel dambo ceelka intii la fadhiisto lugaha afka lagu rito lugaha lagu rito ceelka ma lahayn uma jaa cumaanu cumaan baa asna soo doondoonoo soo raadiyey faqultu waxaa kamaa anta aduguna hasdhaqaajin xataa asta'dina laka rasuul allah faqaala nabiyu idan lahu idan soo daa cumaanna wabashirhu biljanna janna ugu bishaare macaa uu la jiro jannada balaaun balaayo yusiibu cumaan ku dhici doona cumaan janna ugu bishaare inay jannada nuxuus lidan u sheega xoogo balaaya la socoto faxamid allaha uma qaal wallahu lmustacaan wakaynu soo mara ilahay ba ku mahadiyey jannadii waa bishaaro ama musiibada soo allahu lmustacaan marka waa dhayax idan balaayadaanas waa imtixaankii ay qolyihii munaafiqiinta iyo khawaarij ku sameeyeen cumaan ay dileen weeye ayb dad muslimiin sheeganaya ayaa dilay khilaafada iska casil bay dhaheen hawsan dhiib waa la dooday waa la niqaashay waa anfici weyday weyda asagoo kitaabkii rabbiga akhrinaya subxaana wa tacaala ayib ilaa uu dhiiggiisa masxafkii u akhrinayay uu ku daatay bay dileen camalahum allah ma yastaxiquun fadakal laakiin cumar maadaama la dilay oo gacantuu ku dhintay ahayd gacan gaal nabigu balaayo kuma tilmaamahayo liannaha shahaada wey weligaysa baasha kaa hallaamin yose iskaga kaa qasmin muslimku dilay iyo gaalku dilay ama isqarx aday kuu taalla oo aab isku xidhxidh ama adoo baasha afuufaya feedhaha kaaga dhacdee marba haddaad gacan gaal ku baxdaayo waxaa weeye inahaa shahaada wa nicma iyo karaamo weeye balaayo ma ah aaniyan cumar isagoo casiiz ah oo qawi oo hortaagna muslimiinta hogaaminaya ayaan la ikhtiyaalay amaa cumaan awood baa loo sheegtay muslimiinta difaacilena isagaa yidhi difaaci maysaan abnaa saxaaba iyo weliba saxaabada yararka oo dhan iyo dhan baa yimid wuxuu ihi abadan aniga dartay laba muslimiin ku dagaalami maayaan faraha ka qaada ninka aniga inaan imaamkiisi ahay oon amiirkiisa ahay aaminsan gurigiisa ku laabto seebtana galkaa kale iska tago danihina qabsada nimankaa maaydirahmay hawl idintaan lama ah dhibkaasna isagaa ka dambeeyey inaan la dilo cumaan way cd wayna fiicnayd intay intay dagaalamaan saxaabiya muslimiin intay dagaalamaan dhiig laba daalan lah inuu asagu isdhiibo oo hogaansamo uu dhinto isagoo madluum ah yaa ka khayr badnayd bu ibnu tamiiniya raxmatullah caleyh ayb maxaa yeele difaacii dhex maray cumaan iyo cali eh, iyo mucaawiya waxaan dhibayn ma keen ayib saxaabaa ku dhammaatay y intixaar lama yidhaha taa iyada ah intixaar waa khalad baan le anugu intixaar waxaa la yidhahdaa ruuxa adduunyadu ay ciidri ku noqoto ee noloshu ku adkaato ee xanaaq isku dila biilka waaya qamadidu ay ku yaraato rootigu u gembiyo sida qolyahan masiixiyiinta ah, ama waxaa tahay nasaarada oo kale kuwan etoobiya dega aada ugu badan arki jiray anuu kuwan ma aqaan inay is intixaaraane haadaa waa alintixaar ninku hadduu qasadku isku dilay uu yahay gaalka wax u geysatay waa shahiid weye istishaadiya halyado yaana sida gaalada iyo intixaar iyo irhaab iyo waxaa mustalaxaadka gaalada inoo meerisa laga lex ya fidaaya waa macquul camaliyaad istihaadina waa macquul laakiin intixaar oo waray gaala noo meeriyeen wey dhaqan iyagu yaqaano wey reer yurub reer galbeed baa iska tuura dalaqyaha oo is warkay u isticmaali jireen in eh, mujaahidiinta loo isticmaalay waa khalad ha layska ilaaliyo hadduu nina islaantiida xooguu iska tura derbiga waxaa lena muntaxir wey nin xoogu mushaar ku yaraadayo xanaaqay hadduu isdila waxaa le waa muntaxir nin xooguu ganacsi u kala socon waaya hadduu saceeja waxaa le waa muntaxir ma dhaawacoo xanuunsado dhaawacu adkaysan waaya hadduu isdilo turo isku dhufto asagoo naftiska goy waxa le muntaxir laakiin nin asagoo bannaankiisa taagan oo cid haysata jirin iyo soo alaabayntu soo labistay ciidan gaala alla kacay cabsina kaga tegay turhibuuna bi caduw intaasoo gaalana la kacay ninkaas waxaan leenahay inahu ishtaraa min nafsihi min allahi subxaana wa tacaala ya muqbil ma aqaano wuxuu qabo ninka waa ninkan wada kuu sheegahaya waa nin adkaysan waay somaa hadi ninkan waa mutaxir waa kuu sheegay sheekh mugti wuxuu in la kala saaro wey wuxuu in la kala saaro saxaabiga caamir salamnaku adeerkii yowmu khaybar seeftiisuu isku dhuftay isagoo doonaya marxab inuu dilo ayaa seeftiisi uu ku waday marxabbaa ku soo noqotay lowgu isku dhuftay waa dhintay bacdu saxaaba waxay dhaheen waa isdilay qatala nafsa kadabuu wallahi bu sal slam kadabuu wallahi inahu maata jaahidan mujaahidan laba ajir buu leeyahay wixii in musalaxaadka lasu qasa ma ah. sheekh alban aleyh kitaabkiisa loo yaqaano muxuu ahaa Eh, saxiib mawaarid labaad mujalka labaad wuxuu leeyahay alcamaliyaat istishhaadiya waa banaantay xadiidka abuubun u daliishanaya asheekh maxamed ibraahim mufti darsicu saabiqan fatawiis waxaa ku qoran waagii muslimiinta ka dagaalamayeen ee jazaa'ir faransiiska uu gumaysanayey ayaa la weydiiye waxaa layihi mujaahidiinta marka la qabto faransiisku daaway siiyaan kadibna ruuxu u taktaqaa sirta muslimiinta bixiya marka lay qabto saanaan sirta muslimiinta u bixin sheekhu misdili karaano waa waajib inaa isdisha bukuri sheekhu inaa istoogato waajib weeye si aad u badbaadayso sirta muslimiinta igu ninka waxma qabanay igu had wuxuu ka baqayaa marka daawada la siiyey intuu taqtaqo inuu yidhahdo hebel wuu nala shaqayn jiray oo garcadda laftigiisu beriisbuna siin jiray oo oday heblaayo waa nala shaqayn jiray intaasaan nahay intaasaysan u bixin wuxuu ihi sheekhu ha isdula fatawadiisa ku qoran tahay laga akhriyo sheekh albaani raxmatullah caleyh waag hore waa dii kadibna waa ka laabtay kitaabkiisan hadda muwaarida maanka wuxuu caddaynaya ruux hadday dar ilaahay ka tahay xaggana uu aaminsan inuu nikaayo geysan karo cabsina ka tegi karo waa isqarxin karaa buu leehay marka wixii in laisku qaldo ma aha waxaana ugu horreysa arrintan waa dhaqanay salafku yaqaaneen abu dujaana yowma alyamaama marka xadiiqatulmowd la furan waayey kamaa rawaahu eh, khaliifatu bn khayaad fii musnadi bisanadin saxiix uu ku warinaya wuxuu li intaad qaaddaa igu tuura laa abu dujaana khaliika bara'ikaadiya abu dujaana waa la tuuray nuntuu ka jira bawida ka jabad isagoo jaban buu dagaalamay labaatan iyo sideed nin markuu dilibaa imaamka furay maxay tahay tan maskaxinba mise waxay tahay waa eeshaadii in laga tuuray dhowr dabaq guri laga soo tuuro jabay isagoo jaba dagaalamay kadibna furtay weli kushida meesha ku dhisheeday abudujaana kama kicin balaa waa kay aslan la tuuro intaasoo qisaas sugan xuruub saliibiya markii la marhayay xaafid kaiir bidaaya wuxuu ku sheegay lix boqoloo nin oo mujaahidiin ay isdileen ruux muslima ama nin caalimo maalinka ka hadlayna ma jiraan wada had intays dhiibeen tanaasulay ee intiaar intiaar la soo hordayeen ku ta'siirinayso inaan isdhiibnoon tanaasulnaa waa masalo wixii adoo garanhayoon hayoon xataa halgamayn inaaba muslimiintaada dhib u geysanna masale kale wey haddaan anigi anoo kala tood cabsato iska joogto ninka muslimkaa ah waxba y musliminta dhib u geysanay nimanka isbeemeynaya galan la dagaalamaya halgamaya muslimiinta caawiyaya ilahay ba dulgana kaga dulqaaday farha laga qaado xilaa iska irmaanayso islaantaad iska afuufo cidna kuguma laakiin nin masagala-aan iyo diinla-aan isku dilay iyo nin ilaahay naftiisa ka iibsado o isdiimeeyey inaa isku meel kala tahay waxaa weeyaan waa khalad waana jariima sharciyan laga galhayo sayda maalinkaay soo weeraran gaalow soo yimaadeen lix boqol iyo konton nin oo mujaahidiin oo weliba fursaanta ugu sarraysa waxa laga soo daray qaahira xeebtay soo qaadeen say isu socdeen markay ku dhow yihiin shaam oo xeebtay yimaadeen ayaa faransiiska iyo qolyahan jarmalka hadda loo yaqaano iyo bortuqiiska ayaa ka wareelay toddoba boqoloo dowlad baa lagu wareejiyey ayaguna saddex dowlad bay ahaayeen lix boqol iyo konton ama toddoba boqol buu ku sheegay xaafid kasiir yay ahaayeen markii saanadna waa saaray doomaha ciidanna waa saaran markay ogaadeen inaysan baxsanaynin bay doomihii hoosta ka duuliyeen miisaanadii saanadii iyo hubkii iyo raashinka iyaguba ku tageen faraxmat ullahi calayhim raxmatan waasic ule kulligood ninka hadlay ma jiraan leanno inaad noqoto maxbuus oo waxaasoo hanta ay gaala gacno ku awoodeysan o muslimta ku qabsadaan iyo inaad hantida khasaaradnaad dhimato labadaba iskenta culamo waxay ka hadlaan haddii aad og tahay inaad mar raba dhiman doon baad saarayd dab baa ku qabsaday baddaada ku jirto waxaad aaminsantaha dhiman dabka haddaad jirto kulli waa dhiman culamo waxay leeyiin badda ku dhiman dabka iyo badda baddaad aantee laba geeriyoodoo madfuuda hadday ku qabsatay kalaad gelaysaa waa istuuro kartaa bay leeyihin masalo masale fiqi oo usuul iska in lala soo wareegaayo intixaar intixaar waa hawla ani aad u dhibsada wey sheekh hawla laga baajinin walahaas xilligii kada loo qabto hawsha iyada insha allahu taala usuul bay leedahay hawsha iyada <clears throat> kulligood bawaadihu hadda ka warqabay waa imtixaar la taagnaaba kulli iska bedelo ka noqday maxay uga noqdeen isla markun waa in la baaro sheekh ibnu cutbayr xataa laba qowl buu ka leehay baa ku jira shekh almaan labu ka maxaa keenaya laba yimaadaan masalada waa in marka hore la miisaamo fawaa'idda ka imanaysa reer falas hadda waa dagaalamaan qaabkii ku dagaalamaya waa yahay qori kuma dagaalami karaan oo ninkii qoriga ka hadduu la soo kaamasaban bannaanka isagoo taagan baa la toogan wuxuu qaban kara ma jiraan imaa inaad isdhibto gacmaha taagato iyo inaad soo dumiso wuxu dhexey ma jiraan hal qarax wuxuu geystaayo boqol noo dagaalka ma geysan karaan marka wixii halla miisaamo faa'iidada ay leedahay iyo awoodda hadday iyagu tigniki iyo taangiyaal iyo sawaariikhda ereysiga kuruus misr ay garaacayaan annaguna shacab baan haynaa nima naftood is iyagu sawaariikhaa la helaya oo naftooda ilaa ka iibsanaya marka wixii aan lasku qasin gaalana yaan dadka muslimiinta gacanta loo gelin ninkii markuu masalada ka hadlahayana si miisaaman oo eh, khalfiyaadkeeda la fiirinayo wax ka dhalanaya loo nin baa iskala taagan yahay intixaar weeye eh, naftiisiibuu dilay muxuu naftiis ku dil ruux naftaada markaad ilahay ka iibsanayso naftaada inaad disho waa waajibba waaba waajib ayib ilah baad ka iibsanaysa laakiin markaad adduunya nacayb iyo biilka kugu yaraada iyo adoo xanaaqoo rafaada iyo hawlaha ay tahay waa musallam waa laga hadlay inta masale nabigu ku sheeg sl qaatay nafsi ku timidna waa noocaas nin dhaawacu adkaysan waa isgowracay nin adduunyada ku adkaatay waxyaabahaas intixaar loo yaqaanaa lafdiga isticmaalkiisu xataa dhib ma lah laakiin macnaha laga hadlaayo ninka waa nin mujaahida oo istishaaday oo ilaahay dartii nafta u iibsaday safqada uusuu galayna ilahay subxana wataala ajra ka siiyo wax badanna waa noo tahay ayib amaa haddii aad tiraahdo intii laga helhayo amiir dagaal ma jiro aad tiraahdo ama ninkiis waa muntaxir naftiisii buu dilay waaqac haddaad maraysa ad ogtahay wuxuu yahay see ku dagaalami sheekh sheekh wuxuu dhahaa inti meelha la fadhiisana soo diyar garoobi xagee ku diyar garoobi kontonka kontonka dowlada dowlada caalamkiisa maanta gaalay la shaqeeyan xagee ku diyar garoobaysa xagee tegi sheekh bal meeshaad saldhig ka dhigan lahayd aad ku diyaar garoobi lahayd baa la rabaa ma xaggee tegiba hor si aduba meesha istaagilid baa la rabaa si aduba gaalka ka muslimka sheegan baa kaaga soo horeeyay gaalkan ku soo gaadheen ka dawladda kuwa aan ku dila ku qaban waa adduun qaabka u shaqaynaya marka laba baa ku doorla inaad tiraahdo ilaa u mahdigu soo baxo sidii suufiyan ay dhaheen waagi in abdilxasan soo baxay ilaa u mahdigu yimaado jihaad ma jiro waa siday waadahada taagan yihin soomaaliyadii carabba ay taagan yihin ba marhayaan ayib iyo imaa inaad tiraahdo fattaqu llaha ma sadacto ina cabdilxasan berbermaanku dhagax buu tuuray ama mid gaalu caayay taasu ilah maanta intaasaan awoodaa carruur yaroo somaliyadoo baybalka la barhayay oo qolyihii mishinka ay ka shaqaynayeen la tansiirinay y intuu boobki u tagay buu caayo yidhi gaal baa tahay carruurta waa masiibo waa diintaa ka beddelaysaa markuu gaalkii yidhahda xidhii buu caayo buu iskaga carar markuu cararay wuxuu ilaah maanta intaasaan awoodaa inaan la hadlo oon u sheego baan awoodaa sanad kadibna kun iyo shan boqol buu ku weeraray eh, fardooli ah berbera ku weeraray idan wixii waa in la kala qaado inaad leedahaan isdiina si dhammaystiran haweenkeenna iyo caruurteenna inagoo aan noqona mudajaniin imanka loo yaqaane sbain ka soo bilawda andalus oo kale aska noqon haddaba waa nahay iyo imaa inaan dhan fattaqullailahu intaan awoodnaa maanta wax kale ma awoodna intaas biimeeyo oon dhowr kiilo isku xiro inaan laba dhowrgaa la kac iyo habro la kacaan awoodaa oon cabsi geliyo oo maanta ninka yahuudigu awoodi waayo juush baan ahay baasaboorkiisu awoodi waayo oo ninka maraykanka maanta awood inuu diyaarada raaco maraykan wato oo ninka ingiriiska maanta awoodi waayo inuu caalim soo dhex maro asagoo baasaboor ingiriisa wato ufiirsi meesha hadda la maraya sheekh walaagay keentay ufiirsi meeshuu ku faantami jiray anuu maraykan baan u s a baan ka imid united state baan ka imid ku faantami jiray ma awoodo maanta inuu ku faantamo mana sheegi karo waa laga qaxay laa yuhuudi buusan sheegan karin laa maraykan buusan sheegan karin laa ingiriis buusan sheegan karin ma awoodaan safaaradoodiiba hadda wuxuu ku intaasoo malaayiin baa kaga baxaysa waardiyaheeda idan dadka muslimiinta wanaaggaa keenay faraha laga qaado dadka faraha laga qaado sheekh wax kaada loo tarayn amaan isdhiibno faraha gacmaa wada taagano calacad baa inoo taagan wada dhahno sida dhiibno an wax u dhexay garan maayo ayib fadakhala waa soo galay falam yajid muusa helin cumaan macahum maca abi bakr wacumar warasuulilah majlisan meel fadhiisto fataxawala waa wareegay xataa jaa ilaa uu fadhiistay muqaabilahu meesha ka so horjeeda kaga yimid calaa shafati اlbi'ri ceelka qarkiis ceelka qarigsa dhankaa kale ahayd buu soo fadhiistay fakashafa can saaqayhi labadii dhudhun buu ka fayday marada ka qaaday wadallahuma fi lbi'r idan waxaa laga qaadan ceelka inuu hal dhinac ka dhisnaa fajacaltu waxaan guda galayba atamanaa inaan tamaninayo an ya'tii inuu yimaado ahun lii walaal anuu aan lahaa oon ku ogaa guriga oon ka soo tegay baa isagoo weysanayo walaalkay weysanayan kasoo tegay buuri marka xaa soo dabagalo asaguna khayrkan maanta ila leeyahay ninka soo galaba wabashiru biljanna wadaaye jannada suu oga helo oga qayb qaato inuu soo gaaraan tamaniyey buui wa adcu allaaha ilaahay inaan baryay bilaabay buu ihi an yaatiya inuu rabbi la yimaado bihi biakhi falam yaأti muusa imanahati xukm rabbi baa socdee xataa qaamuu ilay istaageen nabi maxamed abubakr iyo cumar ba kaceen qaala bnu musayib saciid wuxuu le ninkaa faqiiha ah <clears throat> faawaltu waxaan ku awelay bu fadhigaa maalinka ay fadhiisteen ee qaabka u fadhiista nabi maxamed abubakr oo midayta ka ah cumaroo bidixda ka ah iyo cumaanoo dhankaa kaga soo jeeda qubuurahum qubuurtana ku awelay buu leh waana sida hadda qubuurta u taalla wey ninka arkay baa arkay qaabkii hadda u taalla qubuurta iskugu aadan yimaa sidaas <clears throat> ijtamacad qubuurtu waxay ku kulantay buri haahuna sidanay u kulantay nabi maxamed baa saa u dhexeeya ka yar baxsan abubakar cumar buu ka yar baxsan yahay abubakar geeskan abubakar madaxiisa nabi maxamed garabkiisu ku aadan yahay ku aadan yahay cumarna wuxuu ku aadan yahay garabka kale ku aadan yahay wuuna ka yar dambeeya wax yar abubakr laftirkiisa ka yar lagu dambeeya cumaanna xaggu kaba kaga soo jeeda qubuurtoodan ku awilay buu leeyahay wanfarada waxaa gooni noqdo gooni u mutaxmay cumaanu waxay le culamadu waa ta'wiil aan caadi ahayn w cumaan ta'wiilka uu la yimid ninka saciid musayib ayib waa ta'wiil aan caadi ahayn ya sheekh culmad xili wuxuu ku aasiyey eh, madiina dhexdeeda baqiicada kore way u dhowdahay u dhowdahay badhow xili waaba la baxshayba laakiin hadda waxaan moodahay inuu ku aasan yahay masjidka dhexdiisa cusmaan abu khalid is kadalik hmm, fi lbaqiic wala ayib marka taawiilku wuxuu keenaya marka in la yihahda infarada ilaa ila albaqiic waa fogaadeen labadana waa isgarab galeen hadda si fiican isha uga bogan maysid oo wuxun baa ku xidhan oo biro iyo waxbaa ku wareegeysan aad ba u arki maysa laakiin xoguhu meelaha duleelka ah wax baa laga arka aan badnayn qabri afraad miyaa ku yaalla meesha qabri afraad meeshaan rabi ayb faawaltu dalika waxaan ku awelay qubuurahum qubuurtoodan ku awelay lanno xilliga uu hadda saciid musayib odhanay waxaa laga yaabaa inuu cumaanba noolaa cumaan waa noola waa macquul ah ile tawiilku markaasu soconhaya laakiin bacdamaa cumaan iyo abubakar iyo cumarba dhinteen hadduu waan awelay de hawshuu iska cada markaas idan marka waa inuu markaa noolaa cumaan noolaa leanna cumaan wuu soo gaahay saciid musayib aad buu usoo gaadhay ama cumar sanatayn buu ka soo gaahay khilaafadiisa filan saddex sano meelahaas buu ka soo sanatayn buse afar bay ahayd sanatayn meelahaasu ka soo gaahay idaa marka cumaanoo nool buu soo gaahay tawiilka markaa inuu keeno wey waxaa kaloo dhici karta in la tawiilku xilligaa ma socon karo markaa nin yar buu ahaa nin fiqigaalaba ma ahayn laakiin taabiciintu meeshay toban sano ku gaarhaan rag waaweynoo fuqahaa wey ila saddexiyo toban sano cumaan khilaafadiisa iyo dhowr bilood iyo laba sano laga soo gaadhay khilaafadii cumar marka laisku daro meeqay noqonaysa adu waa lix iyo toban sano meelahaas taqriiban hmm. Hmm. Hmm. haddii baqiicii bogta iyo qabri waa kala fogyahay xogo waa udhexeeya banaan dheer baa udhexeeya qaala xadaanaa caliy ani basa i qoran caliy baa i qoran bacdu nusq waxay leeyihin waa caliy bn cabdillaah almadini abulxasan badna waxay qoreen caliy bni muxamed bay qoreen sida raajixa marka waa caliy ibni cabdillahi almadini abulxasan xadaanaa sufyaan sufyaanna waa ibnu cuyeyna lanna caliy madini sufyan wax ka wariye waa ibnu cuyeynawe can cubayd illaahi bni abi yaziid almaki iqat kahiir اxadiid akhraja lahu ljamaca can naafic bni jubayr ibni muطcim can abi hurayrata kharaja الnabiyu nabi maxamed baa baxay fii طaa'ifatin koox dhexdeed buu la baxay ayuu raacay laa yukalimunii bacdu nus qona fii kaa'idatin xilli kulul bay qorayaan buu baxay wuxuu u qoray ma jira haa'idat nahaar bay bacdu nus qoraya dhiba ma laha aduu xilliga inagu u dhaqaana halka digtiisi hallay duhuray xilli kulul buu nabigu istaagay fii طaa'ifati الnahaari maalin dhexdeed buu kacay laa yukalimuni walaa ukalimu an nabiga aan la hadlaynin asmse la hadlay iska daba kac ila abu hurer wuxuu ahaa guriga nabi maxamed buu ka tirsanay xiruu ku jilan bu ahaa reer ku ka tirsan xataa ataa suuqa bani qaynuqaac suuqii reer bani qaynuqaac buu tegey oo markaa guriga faadima u dhowaa guriga faadimo ayaa u dhowaa fa jalasa nabig wuxuu fadhiistay bifinaa'i beyti faatimata faatima gurigeeda ardaageeda buu fadhiistay gudaha ma sii gelin faqaala wuxuu uhi ahama lukacu kii yaraa ma jooga lukac marka mar ruuxa xaqiirka loo isticmaalaa mar caybaa loo isticmaalaa marna ruux yar baa loo isticmaalaa asqara kuli shay baa loo isticmala marka hadda waxa weeyaan xasan ama xusein ahuma lukac halkaa kii yaraa ma jooga nabigu waa sugi waaye faxabasathu shay-an xoogooba yar xanibtay faaduma way celisay wiilkii xidhan isu soo labisay oo soo habaysay dabcan faxabasathu shay-an xoogoo bay xanibtay buui fadanantu waxaan u maleeyey haddaan abu huray annahaa faatmo tulbisuhu inay u soo xidhayso sikhaaban kuul caruureed sikhaabku waa kuul laga sameeyey xoogow geed qaranful iyo wax udgoon iyo geeda la qoray oo carruurta loo xidho marka aad unkato carafta aad dareemayso ayb waa loo xidhi jiray reemiyiga carruurtooda inaad garanaysaan mooye geedo udgoon baa meelaha loogu xidhi jiro kuul ahaana gabdha iyo wiilalba loo xidhi jiray sikhaabka kaas aw tuasilu ama inay u maydhayso inay u maydhayso usoo qabaynayso iyo inay usoo labisayso labadaa mid baan mooday buui fa jaءa waa yimi wax yar kadib yshtadu asagoo ordahayuu soo baxay ilaa abihiba banaankuta awowgii xataa caanaqahu ilaa nabigu uu qorqoriistay oo waqabalahu uu dhunkaday wa qaala nabig wuxuu yidhi allahuma axbibhu allow jeclow ninkan xasana ama xuseyn ah wa axbib allow jeclow man yuxibu waa duco weyn weeye ilaahu jeclow cidda jecella jeclow baa layidhi riwaayaadku waxay u badan yihiin ninka asaga inuu xasan yahay xuseen nabigu sidoo kale ugu duceeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh <coughs> waxaa laga qaday marka carruurta in <coughs> la mulaadafeeyo oo si wanaagsan loola dhaqmo oo la dhunkado oo lasoo dhaweeyo oo laga qaadanaya waxaa kaloo laga qadanaya jacaylku u qaba nabi maxad sal slam dhashii faaduma ay ka tagtay ay dhashay <coughs> waxaa kaloo laga qadanaya xataa wiilasha yararka in loo xirkaro kuushaasi waxa noocaasa ah. intay xili raganaba ka gaarhayaan baabu idaa qaama lahu rajulu min majlisi lam yaqcud fiihi wuxuu baab yahay ruuxu hadduu fadhigu fadhiga ka kaco oo adi uu kaaga kaco meeshiis fadhiisan mayso idaa qaama lahu rajul nin baa kaaga kacay min majlisi meeshuu fadhigu kaaga kacay xurmo ahaan lam yaqcud fiihi ruuxa fadhiisan maayo xadaثna qabiisaةa bn cuqba qaala xadaثna sufyaan aلthawri can cubayd اllahi bni cutba can cubayd اllahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaal naha الnabiyu nabigu ummadda wuxuu ka reebay an yuqiima arajulu arajula nin in meel ka kaciyo ka istaajiyo min majlisi goobtuu fadhiyo uma yajlisa fiihi u fadhiiso ta ruuxta meesha ka kac annaga kaa xurma badanays ka istaag adna fadhiista lama ogol ibnu cumar markaasoo ku dhaqmaya xadiidka asaga uu wariyey wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu idaa qaama lahu rajulun nin hadduu oga kaco min majlisihi fadhigiisii iyo meeshuu fadhiyey lam yejlis fiihi muusan fadhiisan jirin hadduu ruux ogu istaago sheekh meesha soo fadhiiso aa ku dhowaanay iskaga leexo ayb baab alamaana amaanadii u baab tahay iyo sirta in la xifdiyo wixii lagu dhiban la ilaaliyo xadaثna abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaثna sulaymaan sulaymaan ibnu man sulayman sulayman acmash baa dhanaa sulaymaan bn bilaad waa ka wariya axmashna isna waa ka wariya marka labada waa macquul xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal can haabit albunani haabit ibn aslam albunani tilmiidi anas can anasin khadamtu rasuul اllahi yowman maalin baa nabigu u adeegay yani khaadim buu nabigu u ahaa ee wuxuu ka hadlayaa dhacdii maalinka dhacdan buu kuu sheegaya xataa idaa goortii ra'aytu aan arkay buui anii qad faraqtu inaan dhammeeyo ka farxashay min khidmati adeegi nebi maxamed intuu soo kallo aroortii yimaada reerka oo wixii shaqo uu qaban kara qaba yuu dheelman jiray hawshuu dhammaynaya markuus allahi guriga nebi maxamed maanta wax adiga lagama baad iyo hooyaduu musalem ku laaban jiray saasay ahayd markaan u arkay inaan shaqadii dhammeeyo qultu waxaan sidhi bu yaqiinu nabiy nabigu uu qayluushanaya xooguu nabigu yar seexan nabigu hadduu yar seexanayo hadda wax adigoo baahne meelaha bannaanka iska soo socaan idhi bur xoogow iskasoo loga baxsi fakharajtu waan baxay min cindihi nabi maxamed agtiisaan ka baxay faidaa khilmatun yalcabuun markaan banaanka istaaga carruur ciyaaraysa isna markaa nin yar weya haddee baan ku baxay buu dhallinyaro khilma kuray fa waan istaaga anduru ilayhim inaan fiiranoo daawanayo lama ciyaarin waa nin weyn weli akhyaarana ku dambaysa wuu iskalaakin wuu daawada ilaa lacibihim ciyaartoodii baan daawaday buui fa annabiy nabi maxamed baa toosay wuu isoo raadiyey faintahaa ilayhim carruurtiibuu soo gaaro nabiga kuso intooda meesha ku ciyaarhayeen fasallama calayhim carruurtii ciyaaraysa dheelaysay buu nabigu salaamay fabacanii anigii buu idiray ilaa xaaji dan buu ii diray hawl buu ii oo wuxuu kaa aad hawsha iisoo qabo maxaa idin qoran uma dacaanii miya uma dacaanii waa ii yeedhay markuu iyaga salaamay fabacaanii ilaa xaajatin dan buu ii diray kaana nabi wuxuu sii fadhiyay ugu sugahayey fii fayin meel hoos ah xala wanaga soo maraynay fii dili jidaar riwaayada axmed iyo abi daawuud xataa aataytu ilaan u imid buuri isagoo halkaa igu sugahaya baa nabiga u imid idan anas nabigu meel buu u diray ciyaarna cabaar buu fiirsanhayay xilliguu marka tegi jiray gurigu hooyadii baa isbedelay soo maha su-aal baa u taalla marka wa abطa'tu waxaan ku daahay buu ihi calaa ummi hooyadii umu sulaym ahayd baan ku daahay cinda axmed farajactu ilaa ahli bacda asaaca alatii kuntu arjicu ilayhim buu leeyay xilligaan u tegi jiray xilli ka dambaysa siddeed sac baan rawixiisay tusaale ahaan toban sac baan tegey guriga idan waa in la weydiiyey wx maanta kusoo daahay noloshu waa kugu badatay maxaa jira faqaalad waxay tihi maa xabasaka maxaa ku xanibay maxaa u dahay maanta maxaa ku qabsaday qultu waxaan ihi bacatanii الnabiyu ilaa xaajatin nebi maxamed baa hawl iyo dan ii diray qaalat maa hi dantu maxay dhahay qultu waxaan ihi inahu sirun lilnabiy waa sir nebi maxamed hawlaha hawla afaara muslimin ma ah hooye faqaalat waxay tihi ixfid calىa rasuuli lahi sira nebi maxamed sirtiisa u xifdi ha sheegin famaa xadatu ma sheegin buu i anas bitilka alxaajati dantaa nabigu ii dirsaday axada min alkhalqi uunka ilahay rux ka mid ooma ah, sheegin buui falow kuntu haddaan ahay muxadian mid u sheegahaya sirtaa sheegahaya xadatuka biha yaa haabit wey haddaan sirtaa cidna u sheegahayo adiga haabitaan kuu sheg haabit maxaa ardaygiisa khaaskahaa ah ayuu ahaa anas aadna u jeclaa nin aad ugu rona u u khidmeeyo aad qiimo badan haabitku marka adiga adag haddaan kuu sheegi waaye cid kale u sheegi maayo ayb bacdu riwaayad waxay tilmaamaya nabigu inuu ku yidhi laa tukhbir biha axadan markuu xaajada u dira danta soo qabtay inuu nabigu yidhi cidnaha u sheegay taasna waa suganta baab ida iltafata iltafata jamiican nebi maxamed markuu wax miclasanaya ama meel gaar daymoonayo isagoo dhan baa eegi jiray inaad markaad socoto marna saa tirado marna saa tirahdo xogow khifa iyo taysh bay ku tusaysaa deganaanshada iyo waayeelnimadu waxaa weeye si dhammaystira wix u fiiriso ama si toosa u socoto laakiin inaad sida dawacadii aad dhasdhaslayso waxayna keenaysaa xogow fooyad baa ku jira khifa ku jirta ayib xadaثna isxaaq ibn ibrahim bn اlcalaa saduuqu yahimo qaala xadaثanii camr bnu xaariث mustaqiim اxadiiث ayuu leeyahay bacd culama ama dahab waa hayru macruuf اcadaala ibnu xajarna waa maqbuul bay almuhim xadiidku dacfi baa ku jira sanadkiisa laakiin waa xadiidku waa saxiix duruq fara badan iyo shawaahid fara badan buu leeyahay macnahan ku timid qaala wuxuu uhi xadaanii cabdullahi bnu saalim can zubaydi habeeneed baynu soo marray cbdullahi bnu saalim iyo zubaydiba waynu soo marray ayib oo aragtii qaada sida raajixa ah ayib <clears throat> zubaydi waynu soo marray inu aha maxamed ibn اlwaliid magaciisa qaala akhbaranii maxamed ibnu muslim can saciid musayib anahu samica abaa hurayrata yasifa rasuula allah waxaan maqlay abu hurayro nabi maxamed tilmaamaya qaabkuu ekaa sifaadkiisii khulqigaa iyo kuwa khilqigaaba tilmaamayay qaala wuxuu yidhi abu hurayr kaana wuxuu nabigu rabcatan dhexdhexaad buu ahaa xagga citaalka xagga citaalka nabi sal l slam nin dheeroo labalowshaana ma ahaynoo baxsan nin gaabanna ma ahayn dhexdhexaad buu ahaa dhan kastaba nabigu dhexdhexaad buu ahaba diintiisaa dhexdhexaad ah dhaqankiisaa dhexdhexaad ah idan wax kastaba dhexdhexaadka u fiican inaad gaabisood gaasirtaan lama doonayo inaad huluwi gashaan lama doo ifraad tafriid iyo bayl ifraad baa la rabaa bayl اhuluw اljafa ayib wahuwa wuxuu yihi nabigu abu hur wuxuu hi huwa nabigu ilaa tuuli aqrab dheer buu dhowaa dheer buu dhowaa haddii la xaggee magaabnihu nabigu u dhowaa mise dheer dheer buu u dhowaa idan dhexdhexaad shadiid اlbayaad yani shadiid albayaad cadiinkiisu miduu daran yahay aad buu casaa casiin qara waxaana ma ahayn waa kanu soo maray shamaa'il maxamadiya sifaadka nabi maxamed o dhamayska tiraa ku soo maray ayib awada shacri lixya garhkiisu waa madooba garhkiiu nabigu uu lahaa dhowri labaatan ama labaatan siddeed iyo toban cala ikhtilaaf riwaayaat yaa ka ciroobay ayb wadaasha calebuubaa la odhan jiray oo xawaado ah hiiraan kitaabka manaajka faraadka noo akhriyay nikaax ayib y wuxuu odhan jiray nebi maxamed garhkiis wuxuu ahaa anuu dhintay sheekh hadda in kala garan maayo jaza allah khayr garhkiis wuxuu ahaa boqol labaatan iyo afar kun oo xabo garka nabi maxamed boqol labaatan iyo afar kuna medh buu ahaa buui xabo ayuu ahaa ayb ambiyada ilaahay soo diray rususha iyo ambiyaduna waa boqol labaatan iyo afar kun oo nabi muxuu iswaafajinaya sheekhu garka nebi maxamed iyo ambiyada ilaahay maca rusul taa way sugan taha boqol labaatan iyo afar kun oo nabi inay yihiin min abina aadam ilaa nebi maxamed waa sugan taha iyadu sida raajixa ah shaalbana waa taxsiiniya ibn xibaan iyo keyrkood xadikaas xadii abi dar waa xadii abi umama wuxuu ihi qur'aanka boqol labaatan i afar sheekhuu saxiixinaya boqol labaatan i afar kun uu saxiixinaya wuxuu leeyahay boqol iyo labaatanka riwaayada sheegaysa waxay riday kasriga kasrigay goysay ayb waa dhaqan ay u yaqaanaan oo nabi maxamed bacdu suwar wuxuu ku tilmaamay alaauuna aaya sida axqaaf oo kale oo soddon iyo lix aayadood meelahaas alaauun baa lagu tilmaamay marka kasrigaa la riday marna waa iyadoo dhamaystiran inta wuu saxiinaya sheekhu <clears throat> wuxuu kaloo wuxuu kaloo dhihi jiray maxay ahayd qur-aanka wuxuu hi waa boqol labaatan iyo afar kun oo kelimo min suurati alfaatixa ilaa birabi innaas boqol labaatan iyo afar kun oo kelimo uu qur-aanku yibun iyo karkiiba boqol labaatan iyo afar kun oo eh, xaba ah iyo ambiyada waxa inkaas ku qoofali jiray allahu aclam ma aqaan wax sheegahaya ma arag maad haysaan idinku wax sheegahaya ayb <clears throat> laakiin tawxiidka asna wuxuu dhihi jiray mxuu ahaa boqol labaatan afar boqollabaatan afar xaraf maxamedun rasulullah labayo toban buu dhihi jiray laa ilaha illa waa labayo toban meeqawy labaatan iyo afar maalinkii habeenku waa labatan afar saac halka xarafu saacad buu ku filay waxbuu saas kugu qaban jiray wadaadka ayib bal tayadii horta mise waa maxaan khaladnay inay saas taan u maynay alla labayo toban labayo toban labaatan iyo afar labaatan iyo afar saac alaabuu isku qofali jiray <clears throat> aswada shacri lixya wuxuu ahaa nabi maxamed garkiisu garka timiisu miday madow yihin ya tanjiimka waxba kama soo noqonine eh? abjadiyaadka u laga yaaba tanjiimku macquul inay yaqaaneen ayb xasan athaqri wuxuu ahaa nab sal l min eh, dhoollo wanaagsan aqarka yan waxay culama u baa leeyahay ilkaha dhoolaha ama foolasha baa loo jeedaa ama aslu aqr wuxuu ku dhacaa ciridka ciridka ilku ku fadhiyaan ayuu ku dhaca intuubaa keenhaya xasan athaqri cirid wanaagsan ama ilka wanaagsan ahdaba ashfaar alcaynayni xijiba badan ama xiriba waaweyn yani xiribahan kuwa waaweyn kuwa hadday kugu yaraadaan dameeshaa ku geli oo saxarkaa ku geli o ebel bay noqonaysa halis wey in lagu gela doonaysa ayib markay badan yihiin marka quruxna way taraan oo ishio cad bay ayaguna madow yihiin madow iyo cadin hadday isgalaanna oo kala go-aanna qurux wey ثانiيa اndفاaca ishuna qiimuu yeelanaya ayb haye wuu gaabiyey haye sa sheekh waxaan mogtahay xikma xikma rabbaaniya meesha ku jirta waxaan xikma ku jirta ilaahay subxana wa tacaala wuxuu meesha oogu waxeeyey ishu waxay noqonaysaa difaac la-aan dabaysha tooska ku dhacaysa yadoo way ku xanfufaysaa waad ilmaynaysaa xirimaha yarka waxba ma difaacahayo hawlihii ibnu taymiya dhihi jiroo kale weeye ee ayib dhacaanka afku uu sii deynaya marka raashinkaad ad cunayso wax qalla afkaad adgeyso afku wuxuu soo deynayaa canuf fara badan buu soo deynaya si durbo u qooyo wixii ingegna waxaad cunaysaa duqoyn yahayna canuuf yar baa jirka ka imanayso canuuftaa canuuf kharaadh ma aha ma macaano dhanaan ma aha wax dhadhanoo gooni u lahdaa ma jiraan haddii dhanaan laga dhigi lahaa haddaad raashiin cusbuna cunto dhanan dhan lagu daray waad eh, laabje xood ka qaadaysa haddii macaan laga dhigi lahaa wixii sonkorta la sonkorta ku badan lahayen idan shay kastood cunayso waxay siin hayaan dhadhan eh, aan dhibkeyna oo intay kuu saliideeyaan baad ku laqaysa wuxuu yidhahdaa oo kale eh, dhegta waxay leedahay wax garaasa ahaan oo dhukay u taqaanaan dhukay baa la yidhahdaa biyo jilicsan haddii laga dhigo buui dhulkayga gudaha ku jira way soo dareeri lahaa soo dareero ayuu furaashka kharibi lahaa oo barkimaha kaa kharibi lahaa ayib waxaa laga dhigay buuhi wax adag oo xaggana aada u khadhaadh khadhaadhka waxaa looga dhigay haddii dhegtaada gudaheeda biyo macaan rabbi ku abuuri lahaa iyo xoogo garaaso oo macaan macaan jecelka iyo quraanshada iyo qooriwaayaha iyo waxaso dhan ba kaa geli lahaa ilaan halis wey halis wey lan baalka wax macaan ma daayo waxaa loo adkeeyey bu jilicsan aan looga dhigin wixii galaya inuu ku dhiqdaa logu talagalay quraasha bay gasho hadda cawkooga ma gaari karto halkaas ku dhiqan qirir cawo ku dhiman marka dambe hadday laakiin biyo jic intay martay cakawga tagay ina ku duleelinayo dhaawacay ku geysanaysa xataa shilinta xoog ba hadday gasho ma dhaafi karto garaasada eh, meesha fadhida lugahay la geli waa sun way ku dhiman kadibna hadhow ayadoo baktiga soo dhacaysa xikmadooyinku sheegi jiray bay ka mid tahay ibn taymiya raxmatullahi alayh wuxuu leeyahay habeenkii markaad seexato kaadida waad u toosi buuri waday ku qabato waa toosi saxaarada waa toosi laakiin neefta u toosi mayso waad iska wadi buuri sababtu aa maxay kaadidu hadda way ku kharibi oo gooshi bay kharibi oo adduunka o dhan baa kharibmahaya saxaarada warkeed badaa adoo marka jiifoon khadkaba ka baxsan markaad dareenkaad dareento ilahay subxaana wa tacaala xikmadiisa waad kacaysa laakiin aar iyadu mana wasaqayn mayso mana nijaasayn mayso xoogow er hawadun ba yar kharibaysa marka wa iska socon ba iyadu waa la fasaxahaya idan matoorkaa yarkee marna kaadidana ku dareensiin saxaradana ku dareensiin neeftana fasaxay awoodda rabba iskale subxana wa tacaala marka waa xikan badan baa ku jira ayib <clears throat> xasan aakri cirid wanaagsan buu nab lahaa ama ilka wanaagsan oo quruxsan buu lahaa ahdaba ashfaar alcaynayni indhaha xiribahooda mid dhaadheer bu ahdabku waa agar ama awal duulba ku jira wey baciid kala fog aw bacayd waxaa tidhahdaa maa bayna labada garab wuu kala fogaa garabkiisa garabkiisa wuu kala fogaa lo waxay leeyihin ruuxa garbaha kala fog inta badan wuxuu qabaa sicatu sadr raxaabatu sadr buu qabaa inta badan nin dabecad xun ma noqdo waxay dheen feeraha isku dhegan iyo xooguu cankabuudka ah xanaaq badan buu keenaa iyo inaan waxba yeelan dulqaad iyo taxamul iyo sabar adan yeelan aaniyan garbaha kala fog awood badan bay keenaan gacanta wax ka tuurayso garbaha intay kala fog yihiin baad ninka isku dhega ka xoog badanta waxaa laga yaabaa haddii laysgala inuu ku lagdo laakiin adinka waxa laga tuura inaa ka xog badnaanay qasab wey leanno garabka wuxuu ku dhegan yahay dhabarka dhabarkuu la shaqeeya dhabarkaas hadday lafihiisu ballaaran yihiin oo in badan kala awooddaada ka badnaanaysa waxaad tumaatayayso iyo waxaad wax ku dhufanayso isku gacan ma noqonaysaan asagoo laga yaab rux inuu kaa xoog badan yahay hadduu adgashaanku lagdahayo kaa culus yahay laakiin mar hadday garbaadu kala fog yihiin nabarkaad tuuraysa yaddaadu iyo addinkaadu waa ka xog badan addinka kale hawadaasoo dhan baa ku jira ayib alam nasrax laka sadarkaa soo gasha hawsha meesha ku jirta si kastaba noqotee nabigu garbiisu waa kala fogaayeen ayib waana quruxday ka mid tahay <clears throat> mufaad aljabiin dhabana shuban waa koodadka jabiinku marka mufaad waxay la macno tahay sahal khadayn sahal khadayn bay lama tahay dhabanku hadduu koodku ku taagnaado noqdo waa foolxumo wey hadduu godku noqdona foolxumo labaad wey laakiin markuu siman yahay waa qurux wey dhabana shuban yaqa'u nabigu waa ku istaagi jiray biqadamihi jamiican adinku dhulka dhigay nabigu dhulku dhan buu wasaajiray rees magaadho ma lahay haddaa markaad istaagayso sidii dameerkii ama faraskii aad qoob qob ka siiso foolxumo wey ood faraha hore iyo aad halkaana dhigato ciribtaan dhigato meeshao dhan baa iska dulaan waa foolxumo leanno cagta addinkaad addinkaa foolxumaanaya adinka aad dhigayso markuu halkana aad faraha qotumiso ciribtaad qotumiso halkanu ka kuusanhaya kamahaad dhan ma gashan kartid yeelamahaad goynaysaa lug waxaad yeelanaysa xoogow aad moodo qoob dameer baad yeelan laakiin markay cagtu siman tahay cagtoosun bay noqonaysaa oo aan foolxumo lahayn annaga laakiin soomaali ahaan waynu ammaani jiray rays magaadhada ruuxaan lahayn baan ammaani jiray ruux ale ammaani jiray soomaayn ruuxa rays magaalada baan ammaani jiray ee labada qof dhigan ma aqaanaa maanta madaad ka keena marxaba si fiican laakiin markaynu shamaalka marayna waad galgaran weyda ayib carabtu waxay yaqaanaan wajna iyo jabiin iyo khad inagu dhafoor iyo dhaban iyo daan iyo kood intaa kala saaraan waad kala saari weydeen markaad kala saari annagu waa iskaga tagaad nin koodku wuxuu waaka ninna wuxuu hi maya koodku waa halkaas nin wuxuu hi maya waaka halkan weeye markii idinku kood iyo dhaban iyo daan iyo iyo maxaan ku dhahay xis alkaa xisbay ku leeyihin xis wad waxoo dhan isku dar kala qaada idan waxaan ku daynaynaa dhabanno shuban oo ku dah maadaama khad uu soo hor riwaayo kale ay timid sahal khadayn ay timid mufaadal jabiin waxaan leenahay bimacnaa waa sahal khadayn dhabanno shuban dhabankuna waa halkan wey halkan wey ayib ama halkaa kore annaga dhafoor baan u naqaana meeshaas meeshaa dhafoor baa la koodku waa ka korreeya halkaa wey koodku salxee meesha soo hooseysa wey koodku ayib niman niman waxayna koodku halkaas wey geeskaas niman baa taabtay muxuu ku fasiray halkaa kood ma ah kood ma halkaasa ah? halkaa kood ma ah halkan waa daan ama dhaban baan odhanaynaa koodku waa ka koreeya kor wey koodku meeshaa koro wey hmm, kor buu jiraa koodku kood waaweyn haddaad ka maqashay soomaaliya meelaha koro wey meeshan ma ah kood ma ah sheekh waa kood dhib ma laha almihim dhabanno shuban buu ahaa nab sal ly slam waxba inagu celinay yaau nabigu wuxuu dhigi jiray ku istaagi jiray ku joogsan jiray biqadamihi gomadiisa jamiican dhammaanteed oo rays magaadho ma lahayn laysa laha oo ma sugnaanin lugtiisa akhmas rays magaadho akhmasku waa rays magaadho yani bog laalan ama laalaan wey khumsigu siiso waa shayga laalan ee libirsan wey markaad gaajoodo bogu waa ku libdhahay waa ku laalmahaya lugtiisuna lug halkan ka libirsan ma ahayn wey oo waxay ahayd lug siman ayb yuqbilu jamiican wayudbiru jamiican hadduu ku qaabay nabig kusoo eegayan asagoo dhan baa kusoo eegi jiray hadduu jeesana asagoo dhan baa jeesan jiray ayib lam ara ma arag buri milahu qablu walaa bacdu mana arki doona haddee ku arkahay nabi maxamed wax lamid a ah. horena ooma arag bu dibna ooma arag dhexgal lagu arkaayo keligii baa rabbi subxana wa taala abuuray baab idaa arsala rajula fii xaajatin falaa yukhbiru wuxuu baab yahay ruux haddaad u dirto hawl haddaad u dirto yuusan sheegin asaga hawsha sheegin waxaasa laisoo diray war okaade hawsha laguu soo diray adiga nin kuuso diray adin dhaxayso waxaad u socotaa hebel baa hawl ii dirsaday waaba waa warkuu sii baahinba ku kalaa salaami xilliga may dan baan sheekh usoo qabanhaya hebel dhowr ruuxuu sii mari hawshoo dhan banaanku geey qoraxdu meeshai ku dhacdo hebel maanta inaad dirsatay ood hawshaa u dirsatay dadko dhan waa ogyihiinba musiibo wey marka wax badan baa fashil maayo tii buu ka hadlaya bukhaari xadaanaa muxamed bimacnaa ibni marwan ani moxamed baa ii qoran usaama ayib maxamed muqaatil ibni marwan sheekh اlbukhaari ayb xadaanaa cabdulaahi bnu zayd ibnu aslam saddex wiilo walaalo oo rawaada wey cabdulaahi bnu zayd iyo cabdiraxmaan ibnu zayd iyo usaamata bnu zayd saddexdaa wiilba waxaa laha dacfo wey laysa fii abnaa'i zayd ibnu aslam rajulu iqa buu yidhahdaa ibnu maciin iyo kheyrkii laakiin culamadu waxay badankood waxay marhayaan cabdulaahi inuu asagu xasanulxadiid yahay oo cabdiraxmaan ibnu zayd iyo usaama dacafo ah amaa ninkan cabdulaahi asagu wa saduuqun fiihi liin ama cala aqali taqdiir xasn xadii wey ayib axmed baana sidaa maraya iyo bukhaari labaduba bukhari wuxuu leeyay waa iqa cabdillahi ibnu zayd axmedna wuxuu leeyahay saddexda wiila waa ninka ugu khayr badan wey ayib mar la weydiiyey bukhaarina wuxuu yihi cali madini baan weydiiyey cabdillahi ibnu zayd wuxuu yihi laa ba'sa bihi falam yadkur fiih ilaa khayran almuhim ninkaas waa nin roon wey marka tawhiiqa bukhaari iyo taqwiyada cali madini iyo ammaanta axmed xaafid xajar tahdiibka kuma keen taasaa marka ku keentay inu yah saduqun fi helen hadduu labada dhowrka heli lahaa ninkaas wuxuu ku dayn lahaa inuu saduq yahay insha allahu tacala cabdulahi ibnu zayd ibnu aslam can abiihi oo zayd ibnu aslam ah can jaddihi oo aslam mawlaa cumar ninkaynu soo mareed garanaysaan ah qaala lii cumaru cumar wuxuu igu yidhi idaa arsaltuka ilaa rajulin nin haddaan kuu diro falaa tukhbirha u sheegin ninkan kuu diray bimaa arsaltuka ileyh waxaan kuula diray waxaan kuula tiraha u sheegin ayb fa ina shayطaana shayطaanku yuciddu lahu wuxuu u diyaarin buui kadbatan cinda dalik cumar baa isoo kaadira hawshaasuna doonahayaa ha usii sheegin buui hadalka ku taabsii marka ad u sheegayso leanna waxa l shayطaanku dhaa been aad ku jawaabta sii diyaari wuxuu u diyaariyo alaab uu ku jawaabay marka war halka lagu hera ninku ayb marka wuxuu leeyahay warkaasii siin fa ina shaydaana shaydaanku yuciddu lahu wuxuu u diyaarin buuri ninkii asaga ahaa kadabatan ama kadbatan been buu daranaya cinda dalika arrinka agtiisa daciifu lisnaad mawquuf cabdullahi bnu zayd bnu aslam fiihi leyn ninkaana waxaa idin sheegay inuu yahay xasan alxadiid idan aharku waa xasan khaasatan wuxuu ka warinayaa can abihi waa ahalkiisi usradiisii wey can abihi can jaddihi idan xasan inuu yahay baa raajixa cumarna wuxuu ahaa nin fidhoon oo aan la kaartayn karin ayuu ahaa oon loo gembin karin oon la xaabin karin oo inuu iskaba kaadaayo mooyeen nin sir lagu degi kara ma ah iska kaanfasaxa mooyeen ayb baab hal yaquulu min ayna aqbalta ruuxuu ma odhanayaa ruuxda ku hor yimad xaggee ka timid xadaثna xaamid ibn cumar saduuq can xamaad ibn zayd iqat imaam can leyt ibn abi sulaym ضaciif can mujaahid ibni jabrin qaala kaana yukrahu waxaa la kohon jiray an yuxida الrajulu ninku inuu ku mudo annadara isha ila akhi waalkii inaad waalka aad u fiiriso inaad cuyuntaba laga yaaba aadn fiirina wey ka leexo isha ka dub aw yutbichu ama uu ka dabageeyo raaciyo basar araggiisa idaa qaama cindahu hadduu agtaada ka kaco nin baa kula fadhi waa istaagay aadan usii fiirin wadaaddaa waxay leeyihin ruux haddaad fiirso markuu kaco xooguu waa iscajabinaya ruuxii dhaqaaqaba fiiriyo oo loo arko inuu yahay nin fudud ama dadkaba daawada <clears throat> aw yas'al ama yuusan weydiinin buu hadd ruuxu inaad bixisaa waa waajib isagii cumar cumaan yaa ku murmay ubay ibnu kacb isagaa ku dagaalamay markay isku dhaf rafaadeen bu iskaga guuray bu ballamkana ina wada joogin rabadu iska degay markaasu iska degay waagii dambana isagoo dhintay ayaa waxaa soo maray cabdillahi mascuud oo shaam ka yimid mise ciraaq ka yimid baa soo maray cabdullahi baa xabaalay oo ka tukaday ayb meeshuu marka deganaa weeye abudar faqaala wuxu uhi abu min ayna aqbaltum xaggeed ka timaadeen qulnaa min makkata makaanu ka nimid aw waxaanu nidhi min albayt alcatiiq beydki ilaahay ee fogaa ama qadiimka ahaa baanu ka nimid ayib catiiqu waa shayga asiilka ah ama qadiimka ee soo jireenka ah ayib qaala wuxuu idhi haadaa camalukum camalkiinu mataasuu ahaa oo waxay u tagteen xaj iyo cumro bes ah wadan kaloo miydaan aadin qulnaa nacam haabaanu ku nimid qala wuxuu ihi amaa macahu tijaaratu walaa bayc kiinu cumraystay maka aaday ama xajiyey xoogou bisnisay iyo xoogou beeca miydaan ku dhex darin ama macahu maca arajuli minkum tijaaraة walaa bayc qulna la qaala wuxu uhi istanifu اlcamala istanifu alcamala camalka hadda bilaaba bimacnaa dembigiina waa la dhaafay wixii hore o dhan waa baaba'ay hadda waxaa tihiin ruuxaan dembi lahayn haddun is ilaaliya wey diiwaankiina mar labaad iisan ku dhicin dembi xasanada u qorta yani camal jadiida bilaaba weeye maxaa yeelay wixii hore o dhan waa laydin dhaafay binisbati lidunuub buu jeeda walilmacaasi ama markaad xajida camalka khayrka la tiri maayo waxa la tiraya waxaa weeye dunuubtan baa la tiraya daciifu lisnaad malik ibnu zabid majhuul baabu man istamaca ilaa xadiidi qowmin wahum lahu kaarihuun ninka xajka laga aqbalaay in uu soo noqonayo <clears throat> xajka ka soo laabanayo ka yowmi ka yowma waladatu ummuhu xadiida abu hurayra garanaysaan iyo khayrkiiba baa u daliila taa muran ma laha laakiin aharka yacni uu warinayo yaa dacfi ku jira abi dar ama macnuhu waa sugan yahay hardina ma aha inaad tijaarada ku daran iyo beec shardina ma ah laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum ayib man istamaca ilaa xadiidi qawmin wahum lahu kaarihuun wuxuu baab yahay ninkii dhegaysta dad sheekadood dadkaasoo kohorsanaya ama dhibsay dhegaysato telefoon bay hadlahayaan waad dhegaysanaysaa samacadaad u furtay guriga ku sheekaysanaya dhegta aad saartay derbiga lama ogola xaaraan wey ayib culamadu waxay ka soo reebahayaan marka ay waajib tahay dadka in la dhegaysaba markaa tahay mukhaabaraat lidawla islaamiya tudabiq kitaab allahi wa sunnata rasuulihi oo xilka lagu daray inaad dhegaysata ma ahee waa dabagelaysaa waxaad keenaysaa xaqaa'iq baad soo dhiibaysaa leanna amniga waddanka dhan baa ku dhisan hawshaas amaa markii shacabku dad muslimiin wada degan yahay oon wax dhiba jirin hawshaan cidna kusoo dirin lama ogolo tajasuskaas iyo ruuxa dabagalkiisa laguma ogolo xadaana musadad ibn musarad qaala xadaana ismaaciil بن ibrahim بن culya qala xadaثna ayوb بn abi tamimta skhtiyani can cikrima mawla bn cumar ibn cabaas ibn cabaas can nabiy qaal man sawara ninkii sawira suuratan suurad sawira yani suurata xayawaan oon geed iyo guri iyo dhir iyo waxa aan ahayn kullifa waxaa lagu mashaqayn an yanfuka inuu afuufo oo wuxuu u geliyo fiihi shay ayib wacudiba waa lagu ciqaabay maalinka qiyaamadada ayada walan yanfaka fii ma awoodi karaat ma ruux baad aduu naf gelin kartaa waman taxallama ninkii isuusa ku riyooda oo waan arkay yidhahda xalay baan ishaara ku arkay wuxuu arkana ma jira beentii wey waan kugu riyooday meel fiican aduu joogaan kugu riyooday waman taxallama ninka isriyeysiiye wey ee dhadhab isku rida kulli waxaa lagu mashaqayn an yacquda an yacqida inuu gunto isku gunto shaciiratayn laba xaboo masaga ah laba garbi ama laba qamadi ama laba heed aduu masaga isku guntumi karta laba xabo gel isu bulud waaya xarkii baa laisqabadsiin layaa waaya wa waa lagu cadaabahaya walan yacqida gunti mahaya baynah bayna shaaciratin ma awoodo wey waman istamaca ninkii dhegaysta ilaa xadiisi qowmin dad sheekadood yafiruuna minhu asaga ka cararaya u diidan u maqlo sheeko lagu ogolayn baad dhegaysatay yafiruuna min suba waxaa la shubi maalinkii qiyaamo fii uduniya dhegeysa waxaa lagaga shubahaya alaanaku risaas la dhaaliyey risaas maar nimankan biraha tume markay dhalaan biyay noqon birtu biyay noqon shumayso macdanka iyo maarta iyo idan bir maar eh, biyo shumay noqta dhagaha laga shubahaya waxaa weeye aljazaa min jinsi alcamal leanna dhagaha maxaad ku dhegaysatay macsiya iyada baa lagaaga shaqay sawirku <clears throat> culum waxay leeyihiin yani masalata suura asalkeeda waxaa loo xarimay min baabi sadi daraa'ic min baab sadi daraa'ic baa loo xarimay bimacnaa sawiradu waxay ka mid yihiin waa min asbaabta shirkiga keenta wey wadooyin shirkiga loo sii maro wey awow aad xurmayn jirtay iyo boqor hebel iyo nabi aad jeclayd iyo nin saalixa la sawiri taalooyinkiiaasaa meesha yaali rij dhowr fac markay dhammaadaan caruurtaada shaydaan wuxuu ka dhaadhicin aabbaha wuxuu caabudi jiray sawirka sida ibn cabaas iyo khayrisa garanaysaan idan sawirka waxaa loo xariimay min baabi sadi daraa'ic waana min baabi tashabuh bilkhaaliq subxaana wa tacaala waxay marka wixii loo xarimay sida lidaariica ah, oo biyaxa limaslaxati araajixa xaajaha hadday timaado baahi timaado culus oo diini ah way banaan tahay hadaad mobilka wax ku sawirayso maxaa keena baahida keenta maxay waa tusaalaan ka dhigan ku xusuusan baahi ma aha waan ku seefgaraysanoo waa nin walaalkay baahi ma aha laakiin baasaboor baa ku qaadanaya kamaanaa ku qaadan haddii kale bangaani baa laisgeynaya waa baahi meesha taalla ayib ardayga waxaan ku barayaa cilmi ibiga tashriix iyo jaraaxa ibiya ku barhaya waa baahi meesha taalla bal sheekh albani wuxuu leey waa waajib markaasoo kale in ardada loo sawiro oo ruux xubnihiisi loo sawiro oo ruux la kala neerfayaashiisi acsaabtiisi meeshay marayaan in la sawiro marka waa waajib kitaabkiisa adaabu zikaaf qays dambe ku cadaynaya haddii nin tuuga la beegsanayo in la sawiro meelaha lagu dhejiyo waa waajib mujrimiinta in loo dabagalo ayib sheekh cuthaymiin bas wuxuu leehay hadday cashir la duubahayo ay tahay oo kale waa bannaan tahay maslaxa wey dadka wax ka baranay ninku cajil inuu dhegaysayo uu ku cajisahaya laakiin wadaadu fiidow dhex tagan faraha tagta adoo xanaaqsan marku arka maasku fiisa u leehay bacasha ku dhamaysanhaya waa maslaxay leeyihin sheekh nabaas iyo khayrkiiba waa fasaxeen idan wax hadday maslaxa diiniya tahay ama dunawiye oo laabudda minha way bannaan tahay laakiin wixii album baa meel i yaalahay iyo waan ku xusanhayaa iyo waa amoorahayga iyo waa qaraabe iyo albam weyn halasoo hawlahaas hawla meesha taallo ama diiniya ama dunyawiya oo laabudda minha islaam baad dari yurub joogto waa guursanaya ama galbeed joogto waxay ku tiri sawar baan kaaga bana kuma aqaan maxaan leenahay ayada maslaxa dunya ku ji ayada waxaad odhan kartaa sawirkaada keen oo nabigu undur ilayha buri ayada laska fiiriyey ayada waxaan dhihi karaa sawirkaada keen maxaa yeele kuma arko anugu kumayn imaan karo halkaana ma iman karo haddana anoonku arag go-aan kuma siin karo waa intaasoo aad nooc kala noqoto laakiin adigii qiyaasan caleyha wey laano hadday kudaorniga kuma aqaani inaad ilaadahay iyo inaad tawsi leedahay iyo inaad jin meesha fadhiya tahay kuma aqaanee aanku arku waa hawl meesha ku jirta wey marka wixii noocaasoo kale ah oo sharcigu anfasaxaya dhibna ma laha asbuub bayna ku sheeraad ku yeelanaysa laakiin waxaan iska tarafka gaala raaceenka iska ayaan ku kharibanay wax jira maa sheekh taas lasoo inta loo baahan yahay marka duruufka ay keenayso mar waxa laga yaba ruxu wejiga bisna looga baahano asoo dhanba loo baahdo oo calaamad gacanta go-aan ku leeya marka la raadinayo kale marka dadka la baya dhakhtarnimada dhan baa loo baahanaya wejiga kugu filan sheekh kaas kifaaya wejiga kifaadadku adoo taagan baan rabana waa halis wey waa intaasoo ila naafo tahay waa intaasoo aad laangaro noqoto ama jeeri aad noqoto adoo taagan maraba tahay howlo badan baa iman kara sheekh marka wixii aan la adkaynin xaggana yaan aad loo fasixin sida ciyaal macnamalaha hawshiisa noqon ayib dawaabid waa in lagu xadido wixii dawaabid laakiin asal masaladu waa taxriim waa in la ogaado asal masala taxriim weeye wixii laga fasaxayo waxay xaaje iyo baahi sharciya ay keentay taa waa in la ogaado baab ljuluus cala asariiri wuxuu baab yahay ma lagu fadhiisan karaa sariirta sariir weyn oo taala meel ma ku fadhiisan kartaa mise waxaa weeyaan xogow kiir baa ku jira dhulka fadhiiso tii bukhaari ka hadlahaya xadaثna sulayman ibn xarb qaala xadaثna اlaswad ibn shaybaan marxaba tabar badan ma laha sheekh ibn cuthaymin waa ku rafaaday lakin tabar badan ma laha ibn taymiya waa ku raftay hawsha inuu kala saaro oo dhaho tan hadda aan ku jiro kale awleenan iyo tan aan sawir kale wuxuu leeyahy sawirba ma ah aqwaashisa qaarkood laga dareemi kara sida riyaad saalixiinka iyo meelo badan kaga hadla laakiin salma iyada xukunka suura waa suura inay hoos leedahay inay mujasano tahay oo taalo tahay inay mukhazano tahay wax macnaa keeni mayso yani maxduurkii looga cararayo dhammaan waa leeyahay weliba tanaa ka daroon dhaqaaqayso oo ruuxii quman oo meesha taaganba tii rasaamka uu qori jiray ninka khadaadka intuu meel yimaado darbi uu rinji marmarinhay taasuu nabigu ka hadlay sal slam oo raqban fii tow oo shareecadu ka hadashay idan tan noole xayiga ruuxu taagan yahay weliba boqolaalan sano joogi iyo ruuxu kula hadlay faraha uta taagayaaba ka daranba marka tafriiqa ma laha ee daliil xoog badan ma laha laakiin waxaa weeye in lagu qaydo uun waxay culmada ka soo reebeen lagu gaabsadonba yaa arjax madhabka sheekh albani maraya raxmatullah caleyh yaad moodaa inuu toosan yahay alawsi kitaabka yani baxta dheer buu ku leeya laga akhri insha allahu tacala xadaanaa cabdulaahi ibni mudaarib maqbuul aw laa yucraf ama ibnu xibaan wuxuu sheegay inuu yahay iqa uu yahay bacdu nas waxay qoraya xadaanaa cubaydilah waana jira ninka cubaydilahna waa la yihahdaa cabdulahina waa lagu ilaaqa labaduba can ilcariyaan ibni haytham axad alashraaf nin uwaasu ahaa oo ka taabiciinta ka abu xaatim xule waa majhuul ibn xajar xule waa maqbuul wafida abii buu hi aabbahay baa wafdi ahaan iyo siyaar ahaan u gaadhay ilaa mucaawiyata ibni abi sufyaan wa ana hulaamun anaguna hulaam baan ahaa wiil yar baan ahaa aabihii markaas wuxuu noqonayaa haytham buu noqonayaa ibn اlaswad annaqaci imaam falama dakhala calayh markuu u galay qaala wuxuu uhi marxaban marxaban soo dhowow soo dhow mucaawiya soo dhoweeyey boqorkii muslimiinta wa rajulu nin baa qaacidun fadhiyay macahu maca mucaawiyata cala sariir mucaawiya sariirtu ku fadhiya sariirta boqornimada iyo kursigu ku fadhiyay nin baa kula fadhiya qaala marka aabay wuxuu uhi yaa amiira almu'miniin may waxaa yidhi wadaadkii la fadhiya baa yidhi yaa amiira muminiin man hada aladii turaxibu bihi ninkan aad soo dhawayna ku tiri marxaban marxaban muxuu yahay wadaadkii la fadhiiyey mucaawiya odhanaya hadalka asaga qaala mucaawiya wuxuu ku jawaab hada sayidu ahli mashriq bari oo dhan ugaaskoodi wey nink miyaa taqaana alhaytam ibn alaswad baa layihahdaa ugaas dhan wey waa ism garaad wa iskaga leexo hada alhaytam ibn aswad qultu waxaa idhi buri man haadaa haytam baa hadlay wuxuu yidhi ninkan aniga tarxiibkayga ka xanaaqsan waa kuba soo dhaweynta soo dhaweysay ninka hadalka ka keenay macaawiya uyuu yahay isma yaqaana marka waa cabdillah bn camr bn qaaluu waxay dhaheen haadaa cabdullahi bni camr bni weeye ayib saxaabi culus wey qultu lahu ya abaa fulaan yani kunyadii cabdillahi bn camr bn yuu la soo booday ayib waxaana wax weydiinaya haytan baa su-aasha keenaya min ayna yakhruju dajaal buur dajaal xaggee ka soo bixi doonaa cabdillahi bn camr bn oo saxaabi jaliilata aqoon badanee warkaada u hayaay anu kaa qodin mooyeene su-aal diinaan ku weydiin wey sheekh aan halku kuwarsado su-aal baa la weydiiyey qaala cabdullahi wuxuu uhi maa ra'aytu ahla baladin as'ala can baciidin walaa atraka lilqariibi min ahli baladin anta minhu wy waa la galay wuxuu hi intaa anu noolaa wax fogoon dhoweyn cid idinka su-aal badan idinka weydiin og waxa fogna oga tegay dogma ana buur waxa dantiina idin dhan waa ka tagtaan buuri haddaad tihiin ka timi oo ciraaq weyaadi ciraaq buu galahayahay waxaan hawshiinaba ahaynoo waxba idinku dh umadaad weydiisaan buuri war danihiina dadka weydiiya ahlulmashriqna de waa reer ciraaq mar haddii la joogo xijaaz xijaaz marka ahlulmashriq waxaa weeyaan waa ciraaq iyo halkaas wey maqribna waxaa wey waa shaam iyo dimashq iyo falastiin halkaasaa yaa maqrib noqonay hadday markaa shaam fadhiyaa de oo dawladdu fadhida markaa de toos buu unoqonaya maqribba toos mashriqba toos u noqonaya ayib maa ra'aytu ma arag bui ahla baladin ahla balad yani dad magaalo joogo as'ala idinka weydiin badan bui idinka can baciidin wax fog walaa atraka ka tegid badan lilqariibi shayga dhawaa ee ka hadlaysay min ahli baladin anta minhu buui beled adu aad ka timid arrintaa wax kaga daran ma arag buui waa hawl culus waa la galay ninkii ahaa haytham ibn aswad waa la taabtay uma qaala jawaabta usoo laabtay cabdullahi bn camr yakhruju dajaal wuxuu ka soo bixi doonaa min ardi alciraaq oo meeshaad ka timid ah buu ka iman doonaa daata shajarin wa naklin weliba meel geedo badan iyo timir badan alba ka bixi doonaa meel caraseel ah oo timir badan iyo geedo badan ku yaalba kasoo boodi doonaa ayib laakiin sida asalka waxaa weyaan dajaal khuraasaan buu ka iman doonaa aggaasuu ka iman doonaa daciifu lisnaad mawquuf maxaa yeele waxaa ku jira ninka loo yaqaan cabdullahi ibnu mudaarib baa ku jira iyo caryaan ibnu haytam oo dacafo ah baa ku jira aniga sheekh wuxuu u qoraa daciifu lisnaadi mawquuf muusa daciif baa ii qoran muusa nin la yahada isnaadka kuma jiro waa khata min annaasikh weeye kun hal boqol lixdan iyo shan raqamka soo socda ayaa nin la yahada muuse ku jira idan marka intiqaal baa dhacay waa sabqu qalim wey sabqu qalam wey kun hal boqol lixdan iyo shan wuu soo socdaa taasa isku khaldeen baan filahaya xadaثna yaحyى ibn muciin abu zakariya albaqdaadi imam ahli jarx watacdiil qaala xadaثna wakiic wakiic ibn اjarax qaala xadaثna khaalid ibnu dinaar can abi اlcaaliya iqaة imam labadaba khaalid iyo abu caaliya alrayaaxi taabiciga jaliilka qaala wuxu uhi jalastu maca ibni cabaasin calaa sariir ibni cabaas oo sariir ku fadhiyaan kula fadhiistay hadday marka saxaabadu ku fadhiisan jireen in nin wadaada ama nin odaya ama nin waayela uu sariir ku fadhiistay kibir ma keenayso xumaanna ma aha isla weynna ma aha buu ku rabaa inuu bukhari ku yidhahdo xadaثna عaliي بن jacd صaaxib الmusnad qaala xadaثna shucba بn الxajaaj can abi jamrata nasr ibni cimraan adabci ardaygii ibni cabaas khaaska aad garanaysaan qaala wuxuu ihi kuntu aqcudu waxaan la fadhiisan jiray nin la fadhiisanaha maca ibni cabaasin ibni cabaas baan la fadhiisan jiray fa kaana yuqciduna wuxuu u fadhiisan jiray calaa sariiri bu sariirtiisa kursiga weyn loo dhigo markuu fatwoonayo ummadda wax u sheegaayo kursiga weyn baan kula fadhiisan jiray wakaynu soo marray markaynu akrinaynay cumdaha inuu ahaa tarjamaankii ibni cabaas oo dadka fogfog xaggaaso kala fadhiyan codka maqlaynin uu gaadhsin jiray muballiq ahaa sheekhu saasuu yidhi ibnu cabaas saasuu yidhi ma fahanteen sheekhu ma fahmin sheekhu saasuu ku leeyahay muxuu ahaa teelo ahaa uu teeli jiray ayib laakiin intuu riyo fiican ku riyooday intay ibnu cabaas iyo saxaaba isku qabteen masalo ninkanaa ku riyooday abi jamra nabi maxamed oo ibnu cabaas baa saxan aroortiiba riyada u sheegay ibnu cabaas nabi maxamed baa ku riyooday saasuna lahaa ibnu cabaas wuu kala batu u farxay xoolahaygo dhan kala qaybsanayo sacad laga bilaabo addunya waxaan le inoo kala qayb inoo kala jebi may saxaabiga in yar baa igu filan maya inoo kala jebi marka riyadaad keentay waa riyo culus wey nabi maxamed riyo ninku ku arkaayay wixiisu banaanku yaallaa ayib waa ahlu janna ma waxaan ujeedna bimacnaa xaqiiq u arkay wey ayib inaad nabi maxamed aragta sal ly slam ahlu janna ku noqon maysi firi fi ru'ya camalkaadaa janna ku tegi ayib laakiin cala aqali taqdiir waxay faa'iideyn xoogow nin roon inaad tahay xoogow nin roon inaad tahay bay faa'iideen laakiin camal waa loo baahan yahay aakhirna waad arki doontaa maalinka qiyaama lakin waxaa dhici karta adoo lagu soo camujujiyo lagu soo cadaabo xoogow la xafuujiyey inaad nabi maxamed aragto fi laakhira haddana inta waa macquul ayib <clears throat> sida qaabka suufiyado kale in loo isticmaala lama doonahay qaabka suufiyada aad tirahdaan nabi maxamed ninka arka waa ahlujanno sidiisuba ama faajir ha noqdo ama faasiq ha noqdo ama kaafir ha noqdo ayib halis wey marka dambena waxay la gaadhay suud oo kale oo yidhi maali toddobaatan gorbaan maalinka nabiga arkaa yaqdatan ma maraaman ado riya ma ah anoo soo jeedaan ya waxaan arkaa toddobaatan goor filyom waleil anoo soo jeedo taagan baan arkaa ibnu taymiya ibnu qayim baa su-aasha hadda la weydi waxay dhahan waa khiyaal wey ruuxu markaad wax aada u jeceshay o xaggan aad doonayso wixii baa ku hormari yani marka nimanka fuqawe xukama caadi maaha waxay dhaheen weligaa baadi ma raadisay wax makaa fakaday boqol shin meel haddaa kaaga dhacdo doon doonto boqol kiiba indhaha kaaga dhici adoo fifiirinaya riti baa kaa fakan waad raadin waxbaa miriq ku mari ood haddii sho riti ku maray waxbaad arki wixii markaad aad u jeceshoo doondoonayso wixii mudutuushiisii iyo wix og ku hormaraaya marka nimanka hawshaas sheegtay waxay dhaheen wa khiyaal baa hormara nabi maxamed meesa arag nabi maxamed riyaa lagu arkaa ninkii riyo heli waayana maalinka qiyaama hadduu ahlu janna arki doonaa laakiin weerarkan kale iyo hawlaha la joojiyay layidhi ayb sheekhaanu kuu sheegay shacli buubay sheekha xawaadan kuu sheegay wuxuu odhan jiray markaan salaadda xidhanhayo hadduusan nabiga hor imanin salaadda io xidhi maysaba maanta saa uga haya gacmaha u celinhaya saa u baa salaada ku dhaafi jirta markaasu markuu xidho inuu xanuunsanayaad moodi halka intu ku dhago isla godi isla godi jiray wadaadkalo asagoo saaxiibka ahaa asaguna leelkasa ahaa wuxuu odhan jiray Eh, ilaa kacbadu ay hor timaadoon arko salaaddu ma xidhaba hawla maxaad ka leedihi ya kacbadu ilaa mixraabka intay timaado iyadoo kuusan ay hor timaado salaadda ii xidh maysa dhihi jira ninkana wuxuu yidhahdaa nabiga arka waxba socon maayo hawlahaas waxba kama jiraan sheekh waa khiyaal un wey khiyaal wey sheekh ayib ilaahay subxaana wa tacala waxba kuma ah nin weli ana karaamo waa looga dhigi karaa hawshii lasii fogaynin nin weli ana karaamo waa looga dhigi karaa laakiin inaan xaqiiqa habsubsanno anagu hawshaa rumayn mayno cadayn aan hello rumayn mayno laakiin inuu rabbi subxaanahu watacaala suuradda kacbada soo gooriyo oo wadaadkuna horkeena rabbi waxba kuma ah in salaadii shardi looga dhigoo la wada bidca wa waa waxaan sharcigu ogolayn ilaahayna jidayna subxana wa tacaala laakiin inay karaama noqon kartaa muran ma laha laakiin nebi maxamed inaan lagu arkaynin soo nabiga caddeeyey sal l slam taa iyada socon mayso amaa kacbada macquul waa in la kala saaro xaggeen taagnaa hadda kuntu aqcudu mid fadhiistanaa maca bni cabaasin fakaana yuqciduni wuxuu igu fadhiisan jiray calaa sariiri sariirtiisa faqaala lii maalin wuxuu igu yidhi aqim cindii ila joog aniga xataa ajcala laka ilaa aan kuu yeelo sahman qayb iyo sheer aan kaa siiyo min maali xoolahayga waana habeenkaa uu riyooda weeye riyada fiican u arkay waana soo marray fa aqamtu cindahu shahrayn laba bilood baan la joogay tarjamaanna u ahaa kadibna xoolihi o dhan buu qayb iga siiyey hada bilaahi atawfiiq